dayaarey dayaarey da'yaartii ansaar maad difaacdan dinta rabbigeen maad la dagaashaan maad burburisan dababaadkood maad waddooyinka kujidan jidan maad u dareertaan hurinta dagaal da'yaarey da'yaarey da'yartii ansaar maad difaacdan dinta rabbigeen maad la dagaashaan saalibigan maad burburisan dababaadkood maad waddooyinka ku jidan bakhtigood maad u dareertan furinta dagaal dayaray gaaladan duliga laayeen dumarkii kufsadeen dalkeenay dubsadeen dayarta maanta dabkay qaadeen dinta iyo dalkay difaacaan murtad gurguurte waa duliye dalkeennu ibsaday dadkeennu laayaa wardaadow dayuuskaas maad iska dishaan aadinka dalka laho dowlad ahataan murtad gurguurte waa duliye dalkeennu iibsaday dadkeennu laayaa wardaadow daayuuskaas maad iska dishaan aadinka dalka laho dowladu u aataan